xoolahaynu kala baranaynaa calaa alaqali taqdiir maxaa l xoola maxay kugu soo gaadheen adiga abu hurayre ahaan inaad saxaabi tahay waad ku heshay iyo inaad caamil iyo amiirkii dowladda tahay laba wey laba xil laba kaar baa ku galay kaar waa wejigaada kaarna waa wejiga hee xilka maadaama labadaa kaar ay ku galeen labadii kaar inoo kala jabi wey yani cumar yani fiqigiisi iyo qiyaaskiisu wax fooda la gelin kara maaha sheekhu marka wuxu runtii sax wey lannahu kaana imaama cadlin yaqsimu bisawiya muxuu saa u yeelay buu ihi cumar imaam caadil u ahaa buu ihi si daacadoo siman wax ku qaybiya ninkaani suxbada iyo nabi maxamed inuu saaxiibkii yahay xilla hayo labadaa kaarba wada galay inuu yahay camrna caas ama hubayro yahay ama mucaad yahay oo ninkaa u yahay fiicanee qiimaha badan ee diiniga ah xaggana uu xil hayaa wada galay labadaa macnaha ku kulbay hantidii markaasi masdarkeedii meel kale la saari waayey intaad xilkaysana soo baxday labada macno macnaynu u kala jabinayna war caddaaday wey <clears throat> abu hurayra wuxuu la yimid intuu xil u dhibay baxray iyo waali oga dhigay laba sanuu ku maqnaa toban laba-iyo toban kun oo xooluu la soo galay laba-iyo toban kun oo dirham mise dinaar buu la yimid cumar baa yidhi xaggad ka keentay xoolahan istaaharta bihadihi اlamwaali yaa caduw اllahi wa caduwa kitaabi cumar warkiis waa cadya mogtahay xoolihii baa la goy noqotood xaday bu qarsatay cadowgii ilaahay iyo cadowga kitaabkiisiiyow ilaahay cadowgiisii baa abaa hurayrow iyo cadowga kitaabka alla tay buur wuxuu lastu bicaduwi illahi walaa caduwi kitaabi wa inamaa caduwu man caadaahuma wuxuu anoo ilahay cadowgiina mi cadow kitaabkiina mi wa inamaa ana caduwun hee man caadaahuma kitaabkii alla ninkii la culobaan col ahay buuri wuxuu ihi cumar waa yahay waa amus u foorsaday min ayna laka haadihi alamwaal buu waa yahay xoolahan labayo toban kun baad iga tagta adoo sabool ah oo waxaad meel aan ku qoray xaggeed ka keentay wuxuu ihi yaa amiir almuuminiin khaylun tanaatajad ay khaylun tanaasalad farda aan lahaa oo tarmay kow wa hallatu raqiiqin addoommo aan lahaa waxay soo shaqeeyeen oo mushqaaya soo saareen wa uctiyaatun tataabacad calaya buuri iyo waxyaaba yaroo mushaarihii mushaarihii laisiyo isgargaadhay mushaarko isgargaadhay farda tarmay addoommahay waxa shaqeeyay intaa weeye buuri labiiyo tobanka la wareegay labiiyo tobanka dirhamba cumar wuu ka qaaday wuxuu ku shubay bankiga islamka ku shubay asagana xilka uu ka casilay waa casilintahay bu wareegto nin kale u magacaabay cumar muddu baaritaan samey taxqiiq lajna u saara hawshi ma aha baasha ninka iska dhac iska tag ma aha baashu moog tahay lajna u saaray waa la baadhay waa la dabagalay waxaa la ogaaday siduu sheegay abuure inay tahay fardihiisii wax ka soo baxay rag baa sirdoon hawsha wacdayey iyo mushaarkiisa u urursaday abuurasiis wasaahid buska ma cuni jirin ma ogtahay dayib iyo muxuu ahaayey addoomihiis waxay soo shaqeeyeen cumar marka hantidii inuu celiyey dambe iyo inuu sidiisa ku qaatay riwaayadu maysa caddayn laakiin waxaa cad oo saxiixa ah inuu yidhi xilkii baan kugu celinayaa shaqadii waad ku noqon leanna wixii waa baabaday tuhmadii aan qaaday waa ku khaldamay marka waan kuu qaban bu xilka ii qabo aysan ka ahayn minal hiblaan kuu dhiibahaya labada mid yeel gabaror waa diiday waa la weydiiyey amiirka warran wuxuu sameeyey allahuma akfir liamiir lmuminiin bur waa idulmay laakiin waa mujtahid faraha ka qaad daaya bur faraha ka qaad maalin dambe haddana cumar ku socey xilkii baan kuu dhibay shaqadii qaba buuhi macaamil baan kaa dhigay uwalliika calaa misri kada waa diiday wuxuu ihi inii akhshaa alaaan saddex arrimood baan ka baqi bu xil kuu qabana cumarow qul hamsan buu i shan anu ma aqaanin saddex iga dhegaysa buui cumar wuxuu hi shan baan ka baqi dheh abr wuxu anu shan dhihi maaya saddex baan ka cabsanhaya midda koobaad akhsha an aquula bigayri cilmin wa an aqdiya bigayri xukmin wa dahrii wa maalii wa cirdii buui waxaan xilku ugu qabayn inahaas dhowrka a kow waxaan ka baqi inaan ku hadlo bigayri cilmin oo iska fadwdaar waxaanan garanaynin ama aan xukumo hawlaan gar ahayn ama lay garaacaade tuug weeye qabta la yihahdo wuxuu dhunsaday hadaaya umaraa'i khuluul deedna cumar bakoordiisa ula soo boodo duraddii dadka ugu jijabin jiray wayudraba dahrii wayuntazaca maali xoolihin waa laga qaaday mar labaad ila intii hora laga qaaday mogta xoolahi in lala wareego hantida anu aan lahaa ee kasoo gaarkayn shaqaystay xalaasha ahayd in bita'wiilin saa'iq lagula wareego wayushtama cirdii abu hurera wax dhunsaday waxbuu xaday saxibu rasuulillah khatar kuma jira bur xil ku qaban maayo farhu ka qaba waa athar saxiixo suganoo saxiixa wey <clears throat> cabdirazaaq baa soo saaray iyo iyo ibnu sacad fi tabaqaat abu nucaym fi lxilya waa saxiix wey bal in yar hadduu ka qonsado cumaashda waa casili jiray wuxuu casilay camaar ibnu yaasir markii uu yidhi jarir cabdillahi bajali uu yidhi ninkaas nin xilka ku fiican ma aha wuu casilay shuraxbi ibnu xasana ayuu casilay markii loo sheegay eh, in nin ka fiican uu joogo waa la dadeeyo yaa amiir muminiin miad cadhooto nin xun baan ahay mise wax kala jira maye nin qiimo badan bat lakin waxaan helay nin xil kaaga fiican haddaan xilka kuu daayay anuu heli kar nin kaa wanaagsanna ilaahay inaan khiyaamay diinkai ummaddan ka baqaybo waa cadilan tahay khaalid buu casilay wuxuuna u casilay hal cillo khaalid hanti badan u hayay oo khanaa'im iyo fay iyo iskugu jirta iyo amwaal dowladdu leedahay ayuu haniimadii hawlihii fayga sidiisii u qaybiyey hantidii dowladda kalena wuxuu u qaybiyey wuxuu siiyey dadkii daabasiga raggii halgamaya dagaalamaya adkaab u qaybiyey iyo ashraafti carbeed ama reesham cumarna wuxuu ku ogaa xoolaha waxaad u qaybisaa u qaybi bui bidacafati almuhaajiriina walansaar nin feedha waaweyn ama shariif waxba ha siinin bui kuwaas anaa ka adag bui ashraafta iyo iyo daabasiga bokordan la taaganahay anaa taagan masaakiinta xoolaha igu qaybi bui fakhaalafa amrahu faqasama calaa dawi lba's wa cala alashraaf facazlah markay muslimiinta ka dacwoodeen khud buu la istaagay cumar waa ka khudbeeyey wuxuu ihi saasaan khaalid u casilay dhanihiina kala caba ismacu waatic hore u socda shacabku waa qanceen ay isna waa aar saxiixo sugan wuxuu casilay ninkii la odhan jiray alcalaa ibn alxadrami muxuu u casilay wuxuu ku ogaa ciidan hala duulin waxaan barri ka ayna ummaddaa ku jabinay dooma fiican ma haysanno laash weeye ciidanka muslimiinta marka meeluu ku halligmahaya lama geliyo biduuni aacil wa biduuni faaida tudkar wa nikaaya markaasuu ciidan intuu laba laashi saddex laashi diyaariya bu ciidan ku xambaaray way la kala shabtay doontii ilahay baa ka badbay niman dabaal yaqaan ahayn way badbaadeen boqol kiiba sagaashan dhowr iyo saddex nin baa ku dhimatay wuu casilay xilka dhan bu ka qaaday gobol dhan ba waa casilay liannahu khaalafa amrahu ayib cumar marka hawlahaasi waa aad bu dhaqanka u lahaa inuu la xisaabtamo raggan cumaasha ah oo markoodaba horta intuu la xisaabtamo meel wax ka dhigo waxay hadhow keensadaan la xisaabtamo oo ka wareejiyo waa arrin jirta weeye falama taayara imaam faqrada marka aanu dhamay insha allah falama tagayara alimaamu wاlraciyatu imaamkii markuu isbedelo cumaroo kale la waayey iyo cuduul la waayey iyo caadilin la waayey iyo wlraciyatu shacabkiina isbedelo khaa'imiin iyo tuug ay noqdeen dowladda iska fiirinhayo oo wax kala xadahaya kaana alwaajibu waajibku wuxuu noqday calaa kulli insaanin an yafcala inuu sameeyo min alwaajibi waajibka xaggiisa maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodo mar haddii caamadu fasahaaday oo soomaaliya isrugtay dowlad fiicanna aan lahaynin oo lagu kala tegay murtadiin dhagadhaadheer mooyeen wax kalaba laynin waxaa weye nin kastaba waxaa saaran waajibkiisa inuu qabto odaygu waajibkiisu qaban wiilka yarka waajibkiisii gabadha waajibkeedii nin walba waajibkiisa ku aado tabarta nin walba taagtii wey wayatruka uu ka tagaa maa xaruma caleyh wixii kaa xaaramaan iskaga fogow wixii kuu banaana ku dhaqaaq walaa yaxrumu calayhi maa abaaxahu llah kan xaaraam noqon mahayaa la yidhi dowlad maqan darteed iyo inaan maamul jirin wax alla kuu baneeyey sheekhu maslada waqad yubtala nnaasu ha inoo bilahi tawfiiq ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sakhiro ha inoo inaan helo e, madaxweyne iyo xaakim islaami oo shareecada ummadda ku dabaqa boqol kiiba boqol waxay la tahay su-aashu waa fardi iyo taqdiir wey wayna iska bannaan tahay e, markay mubaaxataad iyo laska marahayo eh, muxaawaraad in su-aalaha noocaasa la keeno way bannaanta haddii la helo imaamka noocaasa xaggana uu u-n-ka beeca la galo u-n-ka beeca lama gale waxaa la gala heshiis iyo taxaaluf iyo caqd haddii baycada loo jeeda bimacna lugawina waa sax oo baycada laftirkeeda almucaaqada walmucaahada calaa amrin ah iska ah ninkaasi diinna ma dabaqi karo xaakim islaamina noqon maayo u yunku shuruudda u taagan ee u yaala iyo qawaaninta u taalla waxaa weeyaan waa taaquut alcasr alyowm u n iyo alqawaaniin alcaalamiya iyo dastuurka dunida udhexeeya iyo mujtamaca duwali iyo beesha caalamka haddaad maqasho aslu kufri wataaquut wey abxaad baa laga qoray baxdiga ila fiican taaquut lcasr risaalo la yidhahda wadaaddaa ka qoray hal la akhriyay kitaabta ayada kow ruuxu waa inuu ixtiraamo ogolaado ixtiraamu aladyaani waalcaqaa'id waa inuu aamino xuriyat اlictiqaad watadayun waa inuu aamino xuquuq اlmar'a taxriiru اlmar'a idan waa inuu aamino zamaalat اladyaan waa inuu aamino xeerka iyo dastuurka maxalliga ah ee u yaalla waddankiisa mooyeen hadday xeerkiisaas iyo qawaaniintaas u taalla oo shareeco islaamka ay ka mid tahay iyo hadday isku dhacaan qaanuunka caalamiga ah in la hormariyo qaanuunka caalamiga ah إذا تعارض الشريعة الإسلامية مع القانون الدولي أو تعارض الدستور المحلي الإقليمي مع القانون الدولي وإنuu aamino in la hormariyo قانون الدولي wa inuu aamino oo feermeeyo inaan la ogolayn جihaadka loo yaqaan جihaad طلب sida uu caddeeyey أhmiyaة الجihaadi fي sabiل الlah sheekh نufayc iبnu calي alcalyani kitabkiisa laga akriyo dowladaha carabyada iسlaamku waxay feermeeyeen wa in aad diido ma banaana jihaad اlictidaai walab jihaad اlgazw maxaan ogon lahay addifac in la isdifaaca keliya waa ilgaa noocii u muhiimsanaa halgankeeno la ilqaayo waa kufrun fi xadi dati waridatun wakhruuj min alislaam ninkii u n ama qaanuunka duwaliga ka mid noqda asagoo og hawsha ayada ah faqad kafara ijmaacan ninkaas ku lugayn haddiise lagu galahaya sida taalibaan waagay gashay aalibaan waxay ku gashay oo ku ogolaatay waagii dhisnaay niman caqli badan way moogtahay niman kalaa ku daaban oo waaweyn baa ku daaban baamanaya waxay yidhaahdeen u n kan ka tirsannahay laakin bishar kulu maa yatacaarad bishariica alislaamiya qaliilan aw kaiira laa naltazimu bay yidhahdeen waayahay baa lila waa loo baahnaaye ayb ninka shardigaa ah dhigta culummo hawshaas diyaar aan la helo waxaa laga yaaba inuu ka badbaado laakiin wuxuusan kaga badbaadi karin waaqicaa diidi waa iska nadari warka asaga ah shardiga noocaa shardi nadari ah weeye laakiin cinda tanfiid wa baashu way ku mari taxaaluf baa la marahayaa waa la isgaashaanbuursan argixisaa lala dagaalami wadaadaa laqaqaban hawlahaasaad bixinaysa dacmi logisti ah iyo mid caskari ah wax kastaba waad qabanaysaa mid istikhbaaraati aad qaban markii ciraaq la baabi'inhayo oo afghanistan la baabi'inhayo oo caalamka lagu duulahayey duul khaliij baa laga duulahayay awoodda u badan mataarka carcar ee sacuudiga ay leeyihin madaniga ah, bay marayku isticmaalhayeen lannahu mowqac istraatiiji oo u dhow ciraaq ba ku yaalla oo xaggeeda ku aadan isagana laga duulahay afghanistan lagaga duulahay mxuu ahaay ciraaqba wax la yaqaano macruufa wey iyo turkiya dawla islam baana la taagan yihiin warkaa lagu lugan u n ninkii galaay warkiisa waa caddaanaya bilahi tawfiiq bismi su-aasha xoogo qumuud baa ku jira laakiin waliyulamrigu hadduu asagu ay khayaana kusoo baxdo shacabka la xisaabtami ahlulxalli walcaqdi maxay qabanayaan ashuura maxay qabanayaan culamada ummaddu maxay qabanayaan cuqaasha diiniga ee ummadda beela hortaaga maxay qabanayaan waxaa la xisaabtamay ahlulxalli walcaqd inay casilaan xaq bay uleeyihin hadduu yahay fasid haddii la casili karo xataa biduuni dararin tacuudu cala alumma in la casilo ay bannaan tahay asheekh abulxasan alma'ribi baan weydiiy ku wuri masalada casliga iyo khuruujka imaamku ma masale baati oo go-onoo fiqiy ah mise waa mas'ala takhdac lilmasaalix walmafaasid wuxuu ihi ma aha wax qabana ma jira inay ta masale go-an waa masala u khudwacaysa lilmasaalix walmafaasid haddii yahay nin iska daciifa ah oo miskiina ah, ninka amiirka ah fasaadkina uu bato oo dhab intii lasiiyo kursiga lagu xidho oo ninkaa la magacaabo carruurtaada uxiran la yahay sida hadda loo afgambeyey muxuu aha kii hebelkaa saahid kii qadar dee odaygii qadar haystaa wa xagee ku dambeeyey wiilkiisi baa ku fadhiistay gabadhna ooma xanuunsanin bikeeri ooma jabin hadduu odaygu marka faasid yahay mujrim ah oo faasiq oo kharimaan oo fisiiq ah muctadi oo dulmi badan kan caloosha weynna uu dhaami lahaa isagaaba ka dara shaydaan kale weeye uu dhaami lahaa oo saa intii loo dhex odayga wiil fiican oo ahlu khayr oo wahaabi aan ku fadhiisano khayr bay noqon lahayd waxaa weeye ninka hadduu xadgudba e, imaamka ah xadgudubka laba qaybood wey oo qismiga maalka ku saabsan wuxuu hadduu bitaawiilin saa'iq ku qaday sida cumar iyo khayrkiiba ka dhacday waa loo hogaansami maqal oo ajiib wain daraba mwain akhada maalaka wadaraba dahrak salafku waxay ku fasireen waa maalka iyo darbiga bitaawiilin saa'iq ku yimid hantida hadda abaabuure lagu qaatay bitawiilin he saaiq darbiga uu la garaacay muxuu ahaaye eh, ninkii loodhan jiray camaar ibnu yaasir mxuu ahaa ishag sacq ibn xasan eh, eh, alsdi uu cumar garaacay tawiil buu ahaa waxyaabaha noocaasee uu tawiilka ku sameeyey ninka imaamka waa lagu khuduuci lagu bixi mahayo waa laga amar qaadan laakiin ictidaaga cad een geed loogu soo gabanin haddii mafsada ka weyn aysan dhacaynin loo dulqaamayo ciddiha laga gaabinayo wabilahi tawfiiq man ymtanicu min alhadiyati wanaxwiha liyatamakana bidalika min istifaa'i اlmadaalimi minhum yatruku ma awjabahu allahu min qada'i xawaa'ijihim fayakunu man akhada minhum ciwada cala kafi dulmi waqada'i xaajatin mubaaxatin axabu ilayhim min hada wuxuu sheekhu ka soo hadlahayay raciyadda shacabka iyo maamulka arrimaha dhexmar uu soo hadlahayay haddii in loo baahan yahay nin walba waajibkiisa inuu guto oo ninka raacigana uu xilkiisa kasoo baxo raaciyadduna ay waajibkeeda gudato haddii marka fasaad dhaco oo raaciyadduna fasaado wulaada iyo mas uuliintuna iyaguna ay kharibmaan nin waliba wixii waajiba ku aadan in la qabto ayuu sheekhu iyuu soo taqriiriyay u dambaysay falama tagayara alimaamu wاlraciyatu kana lwaajibu cala kuli insani an yafcala min alwaajibi maa yaqdiru calayh wayatruka maa xaruma calayh walaa yaxrum calayhi ma abaaxahu allahu lahu waa inaga salkaas aynoo dambeysay wuxuu ihi sheekhu waqad yubtala annaasu dadka in lagu imtixaano lagu jirrabaa laga yaabaa minal wilaati wilaada xaggooda bimanduul yamtanicu min alhadiyati wa in lagu imtixaano oo qoorta lagu geliyaa laga yaabaa mid waali ah oon hadiyo qaadanayn iyo wix lamida iyo reshwo midnaba wuxuuna saa u yeelahayaa liyatamakana bidalika say ugu suura gasho ama si ay u makansado min istifaa'i lmadaalimi minhum in madaalimtii u qalyaha shacabka ah uu ka oofsado nin walba xooluhuu dhacay iyo wuxuu qarsaday iyo wuxuu dhunsaday inuu ka soo celiyo ayuu hadaayaadkana u diiday rishwana uusan u qaadanayn maxaa yeele haddii aad wax qaadato waad xishooni ninkii xoogow hadiyo ku siiye ku dhiiran maysid marka saa darteed bay salafku odhan jireen rashwadu iyo hadiyadu ay cumaashu wallaadu qaataan xaqay isha ka ridaabay dheheen shayga xaqa ah indhuhu ku arkayay dulmiga ku arkaya baatilka ayay ka ridaysaa marka hadiyadu iyo rashwadu iyo waxyaabaha noocaasa ay nimanka mas-uuliyiinta ay qaadan hayaan xaqii indhahay ku arki lahaayeen baa dhacahaya marka say ugu suura gashay bulshada inuu si eh, siman nin walba wixiisa oga qaado iyo wuxuu dulmi a galay ayuusan markaasi yuusan hadiye qaadanaynin taa waa fiicantaha waaji hawn fiican wey laakiin waa inaada dulmi kale ku dhicin wayatruk wuxuu ka tegi <clears throat> ama ka tagahaya wey wayatruk wuxuu ka tagayaa maa awjabahu llahu min qadaai xawaaijihim hadihi sayi-a sayi-adu waata musiibada ah hadiyada hadduu qaadan waayo wixii lamid oo diiday si ay ugu suura gasho in nin waliba xaqi uu ka qaado oo dulmi uu ka soo celiyo oo wuxuu dhunsaday ama ba-saday uu kasoo cesho uu saa u diiday waa maqsad wanaagsan waana sidii loo baahnaa laakiin tan markaa diiday waajibka gudo laakiin ceebtiisu waxaa weeye waajibkii iyo xaqay shacabka ku lahayen buusan oofinayn hadii hiy almusiiba wayatruku maa awjabahu llahu tacaala calayhi min qadaai xawaaijihim racyada iyo bulshada danahooda in la dhameeyo oo howlahoodii loo sahalo oo waxay u baahan yihin loo qabto oo laga warqabo oo baahidoodii la taydo howlihii noocaasaha buusan ka tagahayaa shay xaaraamna waa ka tagay waajibna waa ka tagay ninkan tayib xaaraamtuu ka tagay qad axsana fi dalik waajibkuu ka tegayna qad asaaa fi dalik marka jamaca bayna bayna xasanatin wa sayi-a waa imtixaan wey bulshadu laakiin ninka xoogow hadiya ka qaata ama rishooyar ka qaata ee danaheeda iyo xawaa-ijteeda u dhammeeya ayay ka jecel yihiin midkaan waxba ka qaadanin in danta u dhammeeyayn rtibsho ka hadlay waaqaca dadka waa inaad la socoto wuxuu ihi marka fa yakuunu wuxuu noqon man akhada minhum ciwadan calaa kafi dulmin wa qadaai xaajatin mubaaxatin axabu ilayhi min hada waa runtii sheekh waaqacu nnaas iyo acraaftooda iyo caadaadkooda iyo dhaqankooda markaad eegto ummaddu iyo bulshadu in xooguu yaroo laaluusha ka qaata xoogow hadiya-a ka qaata haddana danaha u dhammeeya hadday waraaq ka rabaan hadday dukumenti ka rabaan hadday dhow la qayban ka rabaan haddii raashiin la siinhayo haddii hawlo dhammayn ninka hawlahooda u dhammeeya xoogow shaqa socodsiinana ka qaata xaaraan baa noqotee bay ka jecel yihiin ninkaan shilinba ka qa ka qaadanaynin ee indhahaas daba dhigahaya haddana aan wax u dhammaynayn berri iisoo noqo maanta waan mashquulsanahay orod iska tag bilka bil kadib haddana kanaa dhacday ninka wareejinhayaan waxba u socodsiinayn shilinna aan ka qaadanayn hadiye ama rishwa ah yay ka necab yihiin kaasay necab yihiin ka kale ka jecel yihiin fa yakuunu wuxuu noqon man akhada kii ka ka qaata minhum dadka shacabka ah ciwadan ciwad bedel ka qaata khidmo rashow hadiyo muxuu kaga qadanhayaa intaa yarta ah calaa kafi dulmin dulmi inuu ka celiyo hebel baa igu xadgudbay tabarna ooma hayo boqolkaakun waa baabuurki iyo ciidanka eh, shidaalkoodii qadadood wey iga qaba ninka reer hebel boqol kiiba shidaal ka dhiganaya ciidanka loo qaybin qado waa la gelaya muxua ah, ninkii daalimkaa guriga laga soo celinaya ayib nin kaasay ka jecel yihiin maxaa yeele haba ka qaata xoolay laakiin dulmigii buu ka qabtay laakiin ninka yidhahda anugu waxba kaa qaadan maayo shillan kaama qaadanayo daalimkana kaa qaban maayo haye de ninkaas waa la nacahaya waxay ku fali mahayaan iyo wa qadaai xaajatin mubaaxatin iyo xaajo banaan gudideed ninka wax kaga qaata ayaa wuxuu noqonayaa axabu ilayhim shacabka xaggooda mid loo jecel oo loo kalgacayl badan yahay min haadaa midkan aan hadiyo iyo risho midna qaadanaynin laakiin waajibaadka ka tagahaya oon ummadda u khidmeynaynin oo u adeegaynin ummadda in loo adeegana waa waajib in xaaraamta iyo rishwada iyo hadiyada aan la qaadanina waa waajib shayga muxaramka waa ka tegaynaa khidmatu lmujtamacaat iyo racyada shacabkana wixii aanu awoodno waajibna saaran wey xilkaasaaba laguu dhiibayba sheekh wuxuu ihi fa ina alwala midka hore qad baaca aakhiratahu bidunyaa hayrihi ninka hore asagu dadka waxba ka qaadanaynin waxba aan ka aqbalayn dulmiga ay galeen iyo xoolahay dhaceenna ka soo celinhaya hadiyadaan aan ka qaadanaynin waajibaadka kalee saaraa ee adeega bulshada ahaana ka gaasiree ku gabotole meel kaga dhacay ninkaasi waa nin ku iibsaday aakhiradiisii bidunyaa ghayrihi aakhiradiisu waxay waajibaadka saaran ee ummadda in loo adeegaa inuu guto aakhiradiisa wey in dulmiga ayagoo ay kala galeen ka soo ceshana waa dunyaa khayrihi maxamed dulmigu u geystay cali waa isagay u taallaa dayib waa dulmi ayagoo ay galeen wey haddaad marka adduunyadoodii faraha ka qado waxba adan ka qadanin oodan rashwo ka qadanin ayagu waxay kala galeen aad ka qabato laakiin adayga aadan waxba u qabanin aakhiradaadii xilka ku saaraa ee koo lagu magacaabay khidmat lmujtamac xawaaijtooda in loo qabto in loo adeego khayrka in la faro xumaha in laga qabto in la daba istaago in tunka loo ruto xilkoodo dhan waajib kusaaraab ah marka waxaa taan shilan qadan maayo waajibkiisana waa ka tagay idan waajibkiina ka tagtay nimankan adduunyadaanad ay bixin hayeenna waad u daysay oo hadiye ah ama rishwo ahayd rishwada iyo hadiyada aad daysaed ka tagtay ee adduunyada ah xaggana aad ka gaasirtay waajibaadka ku saaraa waxaad la mid tahay kamanbaaca aakhiratahu bidunya hayrihi saasuu sheekhu ujeedaa fa ina alawala qad baca aakhiratahu oo waa maxay tarku maa awjabahu llahu tacaala caleyhi min qadaai xawaaijihim bidunyaa hayrihi adduunyada dad kale waa maxay waa tarku akhdi hadiyat nnaasi iyo warashaawi ayb wa aksaru nnaasi safqatan man baaca aakhiratahu bidunya hayrihi dadkan waxaa ugu gorgora liita aksaru nnaasi safqa gorgoro iyo caqdi la galo ugu khasaara badan man duul baa khasaara badan baaca aakhiratahu bidunya hayrihi marka labada arrimood lasbarbar dhigo isku baab ma ahw xilkii dhannaa ee lagu taagay ee meesha laguu qotanshay oo dhan baad ka tagtay dulmigu waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa nawaadir iyo dhacdooyin yarra waqaa'ica ah wey laakiin inaad ummadda u adeegto waa waajib yowmi ah waajib yowmi ah oo ku saaran oo saacaati ah oo sawaani iyo daqaaq ku socda wey xilka dhannaa ee lagu nas meesha laguu qotanshay lagu doortay waa khidmatu lmujtamac oo marna waajiba mar eh, fardu cayna marna fardu kifaaya mar mustaxab ah intaasoo nooc ba leh tii oo dhan baad ka gaasirtay haddii yaroy marmar bixin jireen ama xoogo laaluusha ama nin xoogo laga qaato soo celintii oo mar ah dayib hawlaha ayaga ah inaad kii kale u baylihisay waad ku khaldan tahay wey wa inama alwaajibu kafu dulmi canhum bixasabi alqudra waajibku waa maxay dadka in dulmiga laga reebo laga cesho lagana qabto canhum can ilmujtamacaati bixasabi lqudrati kurba sidaad karto ee awoodaada ah iyo waqadaaya xawaaijihim wey kafu ulmi canhum waqadaau xawaaijihim waajibku waa qadaau xawaaij innaas allatii xawaaijtaasoo laa tatimu aan dhamaystirmaynin aysan dhammaystirmaynin maslaxatu nnaasi ilaa biha dadka maslaxadooda iyo noloshooda iyo jiritaankoodu in danaha iyo adeega bulshada loo qabta mooyeen ma soconayso haddii la dhisnaan mahayo waa maxay xawaaijta waxaa ka mid ah min tabliiqi di sultaani xaajaatihim ninka mas-uulka ah in baahida bulshada la gaadhsiiyo oy cumaasha iyo wulaadu iyo guddoomiyaasha degmadu iyo shuuradu iyo mxiia xisbadu iyo majaalista howlaha loogu talagalay ay gaadhsiiyaan dowladda iyo mas-uuliyiinta baahida ummadda iyo bulshada iyo wa tacriifihi biumuurihim in la ogeysiiyo loo sheego la baro ninka mas-uulkaa baahida jirta haddii been lagu akriyo beentaan unbu walacahaya adduunku nabad weeye adaa lagu jecel yahay hawshu way kala degan tahay dhanaheed ay kala cabaysaa ninku ammaanay mooye nin saa wax kaaga sheegay maana arag magacaada la wadaa dhegsan baa ummadda kugu dhex taalla ahlu khayr kii ilaahay doortay baa ta hore soco baailka haddii lagu akriyo beentaasu isaguna walacahayaa taasuu daacahaya marka dambe waxaan jirin yuu ismoodahayaa markaasuu is-afuufahaya ummadiibuu rogahayaa runtaa loo sheego nabig wuxu uri sal slam quluu lilmuxsini muxsin wailmusii musi ninka muxsinka ee wanaagga sameeye ee khayrka ah waad fiican tahay ku dhaha leanna waa waa tarjama xaqiiqiya can maa waqaca fi lard ayib waa shahaadow satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun ayib hadduu yahay mukhti iyo musina waa in runta la taabsiiyo sida loo taabsiin marna hadda waa sir baa loogu sheegi marna waxaa weya bareere iyo kafool kafool baa loogu sheegi mar amaama almala' waljamaahiir baa la horgeyn marna hoos baa loo dhaqi kolba maslaxadu siday keentaa la marahaya inaad laakiin ninka muxsinka ana tira musi mukhti aa tahay kii mukhti aana aad tirada muxsin baa tahay waa tabdiil likitaab illahi subxaanah wa tacaala waliawdaaci innaasi walkaa-inaat lama ogola waxaaso dhan ba wax khaldan wey iyo wa dilaalatii in la tuso ninkaa suldaanka calaa masaalixihim baa waajib ah war sidaan aada yeesho waa laga fiican yahay tanaa ka quruxsan hawsha qaabkan u dhig xagga ka wareeg sidaan yeel dib u dhig hal mashruucan maanta weli ummadda ooma bislaanin xilli kala keen yani waa in masaalixdooda intaad ku dhaanta ninkan mas-uulka ah aada markaa la tusaw iyo wa sarfii ninka suldaanka in laga leexsho can mafaasidihim mafaasidda bulshada waxa dhibhaya waxaan rabaa inaan ku qoro lacag canshuura xilliga ha ku qorin beerahaynu falalaynaa kalluunkana waynu daban dadka muslimiintana tasadaqu walaa tabkhlu baynu odhanaynaa ayib qaybna waynu soo dayn qaadan oo aynu ka dayn qaadan ukaas ina haniimaanu ka helayna gala inagu filan waxbaynu isku macjilaysan waynu barxanaynaa aanu bibiysana wixii mafsadad aragto inuu ku dhaqaaqay ninka mas-uulkeed ka qaban karto yacni meel lagaga leexnana manduuxana leh waan ka leexan ayib wasarfihi can mafaasidihim bianwaaci uruqi allatiifati wa hayr latiifa wadooyinka kala duwan mid wado dabacsan iyo mid kakanba waa lagaga leexay oo mar nasiixa looga dhigi saa maad tanaa ka fiican dhaqaaqa way wallaahi waxna hadaad samayso wixii ka dhaca adaa mas-uulka ah anta tataxamal mas-uuliya anu beri baan ka ah waa kuu sheegay waa kuu naseexeeyey waxaana waa aafisan yahay hadda ka hor baa lagu fashilmay rag badan baa mahadiyey ama eeday waxaa tiraadaba iskaga leex mashruucan jooji waad kari weyday soo ma misalka waa turuq markaasi ayr latiif culus wey ayb marka shayna nin baa qabowga kule wanaag ninna wuxuu kuleeyahy hanjabaada nin in la iskugu daro mushaka laga dhiga maslaxa kuleh ninba qaab baa lagu maalaa caruurta yararkee macalinku uu tarbiyana qur-aanka uu barahayo mid baa hanjabaada indha guduuska besa ku kaajahaya dib dabana aan wii loogu eh, mxuu ahay lagu caananhaya aan samaynayn midna baryadu ku fiican yahay adeer abti kaale halkan fadhiiso qur-aanka ahri ka soo baxo cashirkii alla fiicanida bal ninacanho weligay ninkaa qiimo badan kusoo celi bal cashirkii xagga fadhiiso bal ahri daraasey maxaa tihi baryadaa mid baa ku fiican midna ushuu maalid ku leeyahay in la xawdiy ganac laga raaciyo muxuu ahay loo diyaarsado dhangado yuu ku fiican yahay oo tale iyo sasab iyo tartiib oo hadal iyo geedka kan wey lama loodin karo in markaasi beerka laga xanshiriyo mooye nimba qaab baa lagu wada hayaa dadka mas-uuliyiinta iyaguna waa sidaasoo kale w nafsa shay wey wuxuaa dad bini aadam wey marka waad iskugu daraysaa adugu markay maslaxadu u tahay in la isticmaalo lahja shadiida naariya la isticmaalo waad isticmaalaysaa markay tahay maslaxadu hadal latifan oo dabacsan inaad sii daysana waa saas ahay kamaa yafcalu siday yeelaan buu dawul aqraadi nimanka danaha leh oo meel kutaabi qolyaha karaaniyada iyo wanaxwihim wixii lamidka ah fii aqraadihim dantooda markay gaadhahayaan qolyaha eh, kutaabta iyo cumaasha iyo kayrkood markay xafiis wax oga baahdaan marna sasab bay wax ku dhamaystaan xafiisyeel baan ka shaqeeya labtagii qaybta maaliyaddaan joogaa bal mashruucaan ii dhammee tartiib buu ahlaya waagaad dhib boogayd baan ku garanhayaa nin fiican hooyadana way aabbaha nin wanaagsan buu ahaa qoys qaymo badan baad ahaan jirteen haddana shaqo fiican baad haysaa ummadda adeeg baarak allah fik balshuucana dhamme waa duruq latiifa wey hadduu is adkeeyo waxaad leedahay aduguna mar baad ii baahan doonta anna meel halbowla aan fadhiyaay maalinkaad ii baahato tilka bitilka ushaqeeya laftirkoodu marna duruq latiifa isticmaalaan marna duruq waxay isticmaalaan caniifa wa shadiida adag fفي xadيiث hind بn abi haalta radي الlahu tacaalى canhu can النbi sl slam anahu kaana yaquul nabig wuxuu odhan jiray abliغuunii isoo gaarhsiiya xaajata man laa yastaiicu iblaagaha danta ninka aan keri karin inuu isoo gaarhsiiya dantiisa dantiisa iisoo gudbiya isoo gaarhsiiya baahida iyo danta midka aan awoodi karin inuu dantiisa isoo gaarhsiiyo imaa inuu yahay nimaan codkar ahayn oo afgaro cogoryo ciil ah uu yahay oo waxba aan cadaysan karin wa imaa inuun xaraska iyo istaafka soo dhaafi karin iyo imaa inuusan aqooninba duruqda la maray ee qaab wax loo gudbiyo nin walboon aan gaadhsiisan karin dantiisa aan gudbin karin ila sulطaani wadawla kasoo gudbiya waali ajr baad ka helaysaan fainahu man ablaqa ruuxi gaadhsiiyada sulطaanin xaajata man laa yastatiicu iblaaqaha nin sulطaana oo mas-uula ninkii gaadhsiiya danaha bulshada aan awood uhela aan ulahayn inay gaadhsiiyaan baahidooda mas-uulka habata allahu qadamayhi calى الsiraati ywma tazulu aqdaam aw tazilu اlaqdaam ilaahay baa suga gomadihiisa maalma maalin siraadkuna kusuga jidka siraad maalinka gomaduhu ay wada duulahayaan oo lawada simbeexanayo ee naarta lagu hadaayo ee lagu faninhayo eh, tirmid baa soo saaray fi shamail sodon iyo eh, saddex boqol soddon iyo lix ajuri fi shariica boqol kun labaatan iyo labo dabarani fi lkabiir ibn cadiy fi lkamil bahaqi eh, shucabkana waa kusoo saaraa waana daciif xadiidku sheekh albani silsilada u kaga hadlaa kun shan boqol sagaashan iyo afar buu ku daciifiya laakiin macnihiisu waa sugan yahay macnihiisu macnahaas waa sugan yahay waxaan oga jeednaa inay waajib tahay in mas uuliinta la gaadhsiiya baahida bulshada waajib diini awey ah bal waxaa lagu naargalaa in dowladdu iyo dadka mas uuliinta ah ay derbiyo waaweyn iyo staff iyo waardiyo waaweyn ay u sameeyaan oo dadka bulshada baahan baahidooda albaabaha laga celiyo oo la gaadhi waayo mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu tacaala canhu yaa xadiidkii ahaa ilaahay subxaanahu watacala wuu ka xijaabtaa umana naxariisto ninka mas-uulka ah ee danta muslimiinta albaabaha ka xidha isagoo mas-uuloo weli ah ama waali ah marka loo sheegay wuxuuna de amnigaanuna wuxuu u in la ilaaliyo ummaddana waxay u bahanta in loo adeege wuxuu u sameeyey nin xawaa-ij khaas ah xafiis gone ah waali buu magacaabay inuu istiqbaalo aqbalo oo soo qaada faylasha dadka baahidooda ah saasaa la yeeli karaa mar aday haddaad hawshaada khatar noqotay nin hawshaa u qabto ummadda u istaagan oo loogu talagalay samee qaadi meel u fadhiisi muftina meel u fadhiisi mid xisbaa meel u gee nin xakama meel u fadhiisi habee adugu haddaa doonto iska dhumo duurka kale ku taalla ayib muhiimaddu waxaa weeye baahida bulshada in wax laga qabto intaan wey adugu inaad qabatay keligaa waajib ma aha <clears throat> wqad rawى imaamu axmed wuxuu wariyey abu daawuuda fi sunanihi can abi umamata albahiliyi suday bn cajlan radi allahu tacaala canhu qaala rasuulu lahi sal ly slam man shafaca ruuxuu u ergeeya liakhiihi walaalkii shafaacatan ergo faahdaa lahu calayha hadiyatan faqabilaha faqad ataa baaban cadiima min abwaabi riba man shafaca liakhiihi shafaacatan walaalkaa baad u ergeysay weji ayib xafiisku waxooga baahday nin baa wax ka galay hawsha asagu kama dhammaysan karo adiga ayaad macrifo tihiin hebelow lafahda ii qoraxee buu ku yidhi dadad baa loo galaa duwaagna geed baa loo galaayo ninkaan idink adaa waji kule cinda alamiiri tacaala fashaficni fiihi wey ayib ama ilay wuu kaaga shafec qaada faahdaa lahu shafiici ninkii loo ergeeyey baa soo hadiyay lahu lishaafici ayib hadiyatan faqabalha faqabilha markaasuu aqbalay ninkii shaafica ahaa faqad ataa wuxuu la yimid ninka hadiyada qaatay ee shaafica ahaa baaban cadiiman buu ku dhacay oo min abaabi riba riba ku dhacay baab weyn yacni kabiira min alkaba'ir ayuu dhex fadhiyaa wey xadiidka abu daawud iyo axmed baa soo saaray abtabaraani bacd ahlicilmi way daciifiyaan lakiin sheekh iyo keyrkii way saxiixiyaan sida raajican xadidku xasan yaha wey xadiid xasana wey bimacnaa hadiyadda yani shafaacadan waa shafaaco kugu waajibtay wey ninkii muslimka intuu soo baadhay ayaa waxaa la yidhi ninkan waxay iskugu roon yihiin hebel unba wax kaaga qaban kara ninkaa unba isyaqaanaan ay macrifo yihiin hebel bay isku fiican yihiin ninkaasuu ka xishoodaa odaygaasuu ixtiraamaa idan maslaxadii oo dhan ba adiga kugu soo urursata dariiq wasiilaad noqotay inaad ninka u shafeecdo ood hawsha usoo qabato markaasi waajib ay kugu noqotay shay waajiba ku saraabaad ka qaadatay hadiyo hadihi tusamaa riba ribow waa waajibkii ku saaraa wax ka badan baad ku qaadato xoolo ilaahay baa ajirkaada ku siin isagaa kuu abaalgudi halkaa ku daal laakiin muslimiinta waxaa ka qadan haddaad dareento in xoolahan lagugu keenay shafaacadii iyo ergadii wejigeeda lagugu keenay waxaa weeyaan xaaraan cad wey qolyaa waxay ku qaydaan iyagu shafaacadu hadday ahayd likafi dulmin aw liqadaa'i xaajatin waajibatin lishafiici labadaa goor bay noqonaysaa abaab cadiim min abaabi riba ah ninkan kule iyo erge dulmi baa laga galay dulmigii buu rabaa in laga dulqaado marka looga ergeeyo midaasi waxba laguma qaadan karo ayib waajibkiisoo laga gaasiray oo ka maqan ama meel lagaga dhacay ayuu rabaa in laga ergeeyo ayadna wax kama qaadan karta shayka iska banaan laakiin iska xaajaadka ah iska faraq dheeraysiga ah zawaa-idda ah haddii aad ka ergeyso xogow markaasi dufan ah oo farxal ama saabuun ah waa la qadan karaa wadaadaha qaarkood leeya lakin xadiidku caam caam wey laba baabbaa marka u baahan in la kala qaado nin asagu ku shaqaystaba mukhallasnimo inuu xafiisaha wax ka soo dhameeyo oo khidmo uu qaato saa wax ku dhameeyo ninkan baabka kuma jiro ninkan waa nin ajiira waa mustajar caqdigiisu waa caqdu lijaara calaa camalin mucayan liistikraaji wasaa'iq rasmiya min alxukuuma wa min almakaatib weeyaan ninkan hawshiisu ayb ninkan baabkiisu gooni weeye mukhalas waxaa tiradaan waa mustajar ajir calaa camali mucayan wey qolay dhan wakiil baan gelinaynaa wakiil weeye ninku wakiil ma ahee mustajar hadduu xataa wakiil la yihahdo wakaaladu way bannaan tahay in wax lagu qaato waa baabulmucaamalaad gooni ah amaa shafaacadu waa nin hawsha asagoo aan ku shaqaysanin oo wejigiisa loo baahday labadaa kale baab weeye xadiidku marka haatana hawshaha laska ilaaliy wa rawaa ibraahim alxarbiyu wuxuu wariyey can cabdillahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala inuu yihi asuxtu xaaraanta qur-aanka lagu sheegay akaawan lisuxti aad maqashay waxaa weeye an yatluba alxaajata lirajuli fatuqdaa lahu nin baa dan u raadisay an yatluba shafiicu wey alxaajata lirajul fatuqdaa lahu markaasaa loo soo dhameeye loo soo guday fayuhdi ilayhi fayaqbaluha xadiidka marka isagoo eh, saciid mansuur baa soo saaray iyo qaado ismaaciil fi axkaami alqur'aan abraani fi ducaa bisanadin xasan xadiis sugan way isaguna ka sugan saxaabiga bal huwa saxiix wa rawaa aydan can masruuq wuxuu marka ibraahim alxarbi saaxibu qariib alxadiid kitaabkiisa alhadaaya maalinlow sheekhu soo sheegay buu ujeedaay uu wariyey can masruuq alajdac anahu kalama bna ziyaad ibna ziyaad alumawi ayuu kala hadlay fii madlamatin dulmi uu ruux ka galay ibnu ziyaad buu u ergayo ninkan hebela waa dulmiday ilaahay ka cabso faraha ka qaad ninkan hawshiisa una celi dantiisii iyo dulmigiisii aad ka gashay faraddahaa markaasuu dulmiga naqay oo markaasi uu ka noqday ninkii bishafaacati lmasruuq fa ahdaa lahu saaxibuhaa dulmigii ninkii laga galay baa masruuq wax usoo hadiyeeyey fa ahdaa lahu saaxibuhaa saaxib almadlama wasiifan addoon buu usoo hadiyeeyey addoon buu i addoonka ghulaamkan ha kuu shaqeeyo qaado ayib faraddahu caleyhi waa ku celiyey wa qaala wuxuu ihi samictu bna mascuudin yaquul man radda can muslimin madlamatan ruux muslim ruuxii dulmi ka difaaca faraza'ahu calayha qaliila aw kahiira fahuwa suxtun faraza'ahu ka nusqaamiya calayha cala shafaacati waradi lmadlamati qaliilan aw kahiiran wax yar ee wax badan wuxuun ku qaata wey nin baa dulmi ka difaacday waad ka ergeysay waad ka hor istaagtay hawshii baad xoogu yar ku qaadatay ama ha badnaado ama yaraato fahwa suxtun weeye ma'khuudkaasi waa xaaraan booli weeye adarka ibn abi xaatim baa soo saaray fii tafsiirih ayb sidoo kale waxaa wariyey alqaadi ismaaciil fii axkaami اlqur'aan ayb faqultu ya abaa cabdالraxmaan waa kunyat ibn mascuud weeye waxaan idhi buuhi maa kunaa nara suxta suxtiga oomaanan arki jirin bu ila rishwa fi lxukm annagu suxtu waxaa u naqaanaa ninka qaadiga ama xaakimka wax xukumahaya in xoogow la siiyo kadibna uu garti leexiyo hada huwa suxtu cindanaa haddaanay taabiciin ama ardadaada khaaska ahayd qaala daka kufrun wayda ka hoos baxday bu suxtigu waxaa weeye nimaad u ergeysay oo ergadii lagaa aqbalay oo dantaad usoo gudday oo wejigaadi wax ogu qabatay oo wejigii wax kugu siiyo ayib nin baad ka ergey meeqo hebel kaa qaba lacag boqol kuna ni kasoo saari waayo wadaad iga erge waa kuma hebel ha hebel anigu da war waa ku siday ilahay baa xoolo ku siiyey intana baabuur intana guri waa dhaqantay ma boqolku maxay ku geli ma baad iyo cadaab baad gadanaysaa ah, waad wada cabaar markaad waciidkii iyo hawlihii kusii daysay bu hore ugee lacagtiis dhaaf weligiiba nin ka dhib malaayiin baan dhunsan jirray waxna daba istaagamaana arki jirin boqol kuna balaayada maxay ahayd boqol kun baad geysay labaatan ku qararab sheeko inta adiga wey sideetanka aniga wey ma qaadan kartid haddii sideetanka aniga weeye labaatankana de waa rafaadkaad iyo biyo cabaalkaad iyo soodhada adi lagu yidhahdo waa xaaraan suxti wey ma qaadan kartid waajib lagugu lahaa wey wuxuu yihi marka taasaa suxti la yadaaye muadinko amaa in nin xaakima ah ama qaadi oo meel fadhiya uu rishwo qaato xukumkana leexiya gaalnimo wey riwaayo kale cinda abraani fi adducaa وعند أبي, أبي يعلى الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي وعند قال إسماعيل في أحكام القرآن وسعيد منصور في السنن وعبد الرزاق kulli waxaa ku sugan daka alkufru midka asaga waa gaalnimada weyneyd wey wa min madhab ibn mascuud waxaa ka mid a ah, xaakimka hadduu leexdo calaa cilmin u leexdo ama rishwo qaato ama shahwo ay qaato uu kas xukunka u leexiyo inuu gaaloobaya kufri mutlaqu aaminsan yahay khilaafan libni cabaas marka asaga marka ibnu mascuud iyo jamaaca min asxaabihi baa saa ku tagay wuxuuna waayna e, la yidhahdaa marka loo qilbixinayo wejka madhabkooda waxaa weeye ninkan rishwada qaatay iyo muxuu ahaayey shahwadu ay qaaday oo xukunka leexiyey ee ninkii daalimka madluum ka dhigay madluumkiina daalim ka dhigay shaygii baailka xaq ka dhigay xaqina baail ka dhigay yacni baailkiiba wuxuu siiyey suurat alxaq dan hadda matalan muxuu ahaayey maxamed yare aanu gar isku qaban oo anu aan gar lehay oon qaadiga u tagno oo nala warayso adugu yaa tahy ree macalim aduguna ree macalim haye oo laigu qalloociyo maxaan u qaadanaya anugu waxaan u qaadan qaadigan inuu kitaabka rabbiga igu xukumay iyo sunnadii nebi maxamed kitaabkana ka hadliyey sharciguna sidan iu xukumay cala ra'si walcayn baail iyo xaqdarro iyo dulmi waxaan aaminay inay tahay diinka ilaahay oo ilaahay xukumay oo rasuulku xukumay oo sharcigu sidan qabo qaadigu marka muxuu sameeyey wuxuu sameeyey baailki wuxuu siiyey suurat alxaq wa libaas alxaq ayib xaqina muxuu siiyey xaqina wuxuu u labisay libaas albaili wاlظulmi wاlfisqi wاlfujuur hada waa mubadil lidiin illahi waa mugayir liaxkaam illahi halkaasay ka baxeen mascuud iyo ardadiisu mareen ibnu cabaas wuxuu ihi masalada aynu kala qaadno oo akhdaada uu galhay ninka xaakimka muslimka ah ee kitaabka qur-aanka miiska u saaran yahay dowlad waa dowla islaamiya tutabiq kitaab allahi cala lumma khaasan wa cumuuman intuba saxeenkay yaa talinhaya kitaabka qur-aanka hadlahaya laa dastuur walaa baynal cood walaa xeer beegto walaa xeer daarood midna ma shaqeeyaan kitaab qur-aan baa hadla ninkii noogu lambar lambarweynay meesha aan fariisinay baa xoogow yaraha leexiyay baash annagoon ogeyn xoogow rushuu qaatay inaad erni baa qaaday muxaabaad casabiyad baa qaaday cindaha aan dhahno waa kufrun duuna kufr ibnu sacuud wuxuu le ma waa kufri mulaqa wey masaladaasas masala khilaafiya bayn saxaaba ah amaa tabdiil likitaab illahi wa tashriic alqawaaniin wa ixlaal dasatiiri maxal alislaami walkitaabi wasunati wa turaati alislaami hada kufru mutlaqun ijmaacan hal khilaaf kama sugno meesha iyada ah alimaam ibnu katiir baa soo guuriyey fi kitaabi atafsiir taxta qowlihi tacaala afa xukma aljaahiliyati yabhuud wuxuu ijmaaca kusoo guriyey fi lbidaaya wاnnihaaya fi tarjamat jinkis khan waxaa ijmaaca soo guuriyey ibn اlqayim waxaa soo guuriyey alimaam ibnu taymiya idan taas war la yaqaano wey hada tabdiil yusama tabdiila wa taqyiran liaxkaam illah kitaabka qur-aanka hala riixo dastuurkii aan nifaasho iyo doofaarra ku dejina halagu bedelo hada yusama kufr waridda wakhuruuj can islam ijmacan qaadi meel loola fadhiyo muslim oo faqiih oo caalim caalimbilaad oo gaamuray oo kitaabka wax ku maamula nidaamka islaamka ku dhaqma wuxuu leexiyona war u haynin waxaa la wa kufri duna kufr tusama hadihi macaasi wa shahawaat wa kabair weliba waa akbaru kabair wey waa kufr laakiin waa kufriga asqarka kufriga asqarka iyo shirkiga asqarkaana wuxuu ka wen yahay dunuubta kale mid ku weynsaa ka wen ashirka alasqar wa akbaru min azina wa qatli anfusi wariba marka lagu leey waa kufr asqar ha u qaadanahe dembigii saqiirka hamoode dunuubta kale en kufriga ahayn buu ka waryahay ay kufriga marka abarkaa buu ka yaryahay almuhim waxaa wey hadda hawshaas waxaan ku fafaahinay kelimada almuclim baan kaga hadalay ku noqon mayne mashruucaasi saas wey bu in la qaato rishwa fi lxukm lagu qaatay waa kufr faama ida kana waliy lmri yastakhriju min alcumaali ma yuriidu an yakhtasa bihi huwa wadawiih falaa yanbagii icaanatu waaxidin minhuma mid ba wuxuu yihi xataa tashriicu lqawaaniinka iyo dasaatiirta lagu bedelay sharciga islaamka ahaa weli waa kufrun duuna kufr marka ilaa uu ruuxu ka banaysto ictiqaad ahaan qalbigiisa ka banaysto in ay bannaan tahay in qawaaniin kale wax lagu xukumo ama ay qawaaniintu ay la tahay qur-aanka iyo sunnada ama ay tahay jaa ama ay tahay ikhtiyaariyo ilaa u la yimaado waxaa weeyaan gaaloobay mahayo waxaan ku nidha hadduu min ras min alcaqib ila ras min alra'si ila alcaqib ayib uu sharcigo dhanba bedelo weligiina usan ku hadlin ninkuma dabaal doqaanaad moodeysa markuu leeyay diinta waan bedele la socda sharciga waa laga takhallusee la socda maanta wixii laga ka dambeeya ayib yeeli mayno inaysiad barraa eeday ulu iyo khumus iyo rubciyo jin ma ogolan bur wixii ka raacay waa ogtiin hadi hawlaha ninkii la yimaad dabaalnimo wuxuu ka dheefa isagaa yaqaan marka maxaa tala aan ku nidhi oo wax o dhan u bedelo ayib wuxuu sharciyo gareeyey ninka ragga ah ma guursan karo hal gabadh wax ka badan o ninkii zinaysta wuxuu xidhan yahay laba maalmood hadduu muxsan yahay wuxuu xidhan yahay shan maalmood kii khamrada caba wuxuu leeyahay canaan iyo hanjabaad bas iyo hal rubaax hora u socdo ayib kii nafdila wuxuu leeyahay xabsi bil ah iyo m may qisaas ma ogoli ma la cafii lama cafiyi karo haye muxuu ahaayey kii wax qadfa wuxuu leeyahy asagu in la qadfa bas sharmuud dhilay aatay aduguna dhilay iga daran baa tay hore soc maca salaam xadulqadfi sideetan ma jiro haye gaalaha la sicdo hala jihaada may jihaadku xilligan waxa weeyaan tawar ma hayno ninkii dhaqaaqay xabad rida waa waa toogasho ninkii xabad rida ee gaaxbad waa toogasho wey haye anagu dhihi mayno maogtahay jihad ma jiro waxaan leeya waa toogasho ninka xabad rida ee dowhibla ware waa toogasho haye maraykan ninka caaya waxaa weeyaan waa xalig lix bilooda ethoobiya ninkii u gacan qaado waxaa weeyaan waa sanad iyo labaiyo toban bilo toban bilood la qahaya oo gabdhaha ninkii xorriyadooda shaksigaa faraha la galay ee xijaaba yidhaahda waxaa weeyaan waa kacaankii buu dhaafay waa xidhan yahay gabadha goonaha qaadata gabadh soomaalida wanaagsan weeye muwaatina waa fiican tahay boodida ha xoriyad xorriyad weeye midda jilbaabka jidana xor weeye shacabku waa siman yahay sinaan iyo cadaalad iyo walaaltinimo ha lagu shaqaysto haye islaantiisii ninkay gooldhaaf samayso ku qabtaay wuu cafiyi karaa zinadaas isaga xaqu leh ayib hadduu damcana waa u maxkamadayna hadii doon waa cafin jamiica masaa'il iddiin oo dhan isagoon dhihin waan inkirsana buu nidaamyo kale ku bedelay qudaad baa ku xukumhaya ninkii khilaafana waa la xidhahaya maxaad ka leedihiin weli lama gaaloobin fa anta ibliisu min alabaalisaan ku ori ibliis ummadda in laga qabto u baahan intaan kaa ladiy adag lagu dila u bahantaan ku ori waa doqon mustahbala ibliis ma isagaa ku yii nabiy llaahi aadam waxaan ku tusaa geeda ilahay aad ku caasi ood rabbi isku dhacaysaan ood ilaahay subxaanahu watacaala maalinkaad gasho uu ku kala tuurahayo ayib oo mar danbe lagu arkayni oo adduunka lagu tarxiili miyuu ku yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla maku tusaaba geed haddii lacoon lagu waaro iyo boqortooyo aan duugoobinba laga qaado mutase qaabka baasha loo dhigo u fiirsaha dadkan masaakiin weesha sharciga ilaahay walow xukman waaxidan xukman waaxidan allaha ka dhigay ninka xukum kale ku bedela calaa annahu nadaam caama ummadda somaaliya u yaallo qawaaniin ahaan loogu dhaqmahayaay kaafirun billaahi alcadiim weeye waana mu'minun biljibti wataaquut ninkii isagoon xukunka bedelin nadaam caaman aan ka dhigin qadiya mucayana jus-iyo loo keenay ka eexda ama rishwo qaataay hada huwa maxalu lkhilaaf bayna salaf bayna asalaf asaalix wa farqun bayna alqadaya aljuz-iyati والنظام العام الذي يطبق علي وعليك وعلى غيرنا وعلى المجتمعات الإسلامية ولو في مسألة واحدة هذا الفارق القيم بي بعض مرجئة الوهابية هي جهمية السلفية فهم وايين مركز يكون فشلمان ومحو أنتي كادي يا سحرة سيندا قشدين بيكون دي بدعسدين دي بدعسدين ما تغنى kufriga waa kufri dhow wey kufriga in nidaam islaami intii la bedelo jus-iyan aw kulliyan nidaamka lagu bedelaayo waxay salaf arkeenba ma ahayn waxay yaqaaneenna ma ahayn waaqicay ku fikireenna ma ahayn yaqiinan kitaab jaamaca culumada ku mari hawsha iyada ah markii ugu horreysay la arkay qarnigii toddobaad bay ahayd weliba qarnigii sideed bilowgiisa ama ama qarnigii toddobaad dhexdiisa tataar waagii islaamka soo dhex galeen bay hawshaa bilaabatay oo islaamka sheegteen baa lagu arkay culimmadii joogtay ee qadiyadda arkay reer tatar qaybtooda islaamka sheegatay maxay samayn jireen waxay samayn jireen nidaam iyo dastuur ay dejiyeen oo ay ka soo ururayeen diinta islaamka iyo yahuudiyadda iyo nas injiil iyo nasaara iyo waxay iyagu dejiyeen cuqaashoodii iyo xukamadoodii ay dejiyeen bay ku wadeen culimadii muslimiinta aragtay akhriyey waxaa ka mid a ah ibnu kasiir kitaabka dhan wuu akriyey bir buu ku qoraa waliba safxaad fuulaadiya safxaad waxaa lagu qoray waraaqo bir ah baa lagu diyaariyey kitaabka ayib alyaasiq aw alyaasa waxaa loo yaqaanaba ibnu taymiya ahaa kamid a ah raggii arkay alimaam calaaudin alhamdani baa kamid ahaa kulligood waxay dhahen waa kaafirun billahi alcaiim ijmaacan tusaale gaaban tawra soo diin ilaahay soo dejiyey ma ahayn ha diin alla soo dejiyay ahayd akaam ku sugan towraad iyo injiil oon hubsannay in ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa muusa kusoo dejiyey wacalaa ciisa laakinahaa mansuukha bikitaab illah haddaad maanta ku dhaqanta maxaa tahay kaafirun billaahi alcaiim ijmaacan bilaa khilaafin bayna salaf saalix wixii mar sharci ahaa waxyina ahaa diinna ahaa aminkan ba abadi cind allahi ka ah laakiin sharciga inu nasakhay oo la yidhi axkaamta waa dhacay axkaam dambo allah ka dambaysa furqaan ku sugan ninka ku dhaqma culamada ijmac wuxuu soo guriyey ibnu taymiya wa ibnu kaiir wa hayruhum ay soo guuriyeen inuu kaafir bilahi alcadiim yahay khaarijun can diini rabbi alcaalamiin hawshan inagu dejinay ee sharciga ilaahay khilaafto maxaa ka tidhahdeen dadku mugta dabaalnimadooda la yaabaysa qaabka loo fikirhayo nidaamkii inagu aynu dejinay ee diinu rabbi alcaalamiina khilaafsan ee lagugu dabaqi ee nidaamka caamka maxaad ka tidhi misaal labaad alima culamaa ashaaficiya khaasatan alusuuliyiina minhum waxay soo guriyeen qaacido imaamu shaafici man istaxsana faqad sharaca sharaca dhe ama sharaca labaduba dhib ma laha waxay dhahen shaafici wuxuu yidhi man istaxsana faqad sharaca wixii la qumanaaday ruuxuu u bogo ee uu ka helo ama uu tala u arkayo wanaag ninka ummadda ku xukumaayay sharci buu dejiyey waxay dhaheen haadihi hiy almuqadimatu اlأulى natiijadiina waa gooyey dhe imaam shaafici muxuu u gooyey liwuduuxiha cinda ahli اlcilmi wاlmuslimiin bay yihahdeen oo muqadimada haaniyada waa maxay waxa wey waman sharaca faqad kafar ninkii wuxuu la qumaanay maslaxa u arkay dejistaay biduuni rujuuci ilaa illahi wa sunati muxamed iyo wixii markaa daliil sharciga noqon kara isagoon u laabanin wuxuu isagu wanaag u arkay dejiyaay waxaa weeyaan faqad sharaca ninkii sharci dejiyana waa gaal bay yidhaahdeen baarlamaan baa inoo soo yaacay qayb wada dhawaag hor ahaan jiray iyo qaybo kaloo soo rucleeyey sharci bay inoo dejiyeen nidaamka u sarreeya ee bulshada somaal lagu maamuli ee lagu dabaqi hay-aadka muxuu ahaye waaxyaha baarlamaanka shacabka bulshada jamiican ay soo gudagelahayaan sharci kasta oo ka sarreeyana uu noqonayo waxba kama jiraan hadday iskhilaafaan waa dastuurka wadanka la yidhi ee axdi qarameedka baashi baa la waxiyo la waday kitaab qur-aan lagu maray waliba inay lagu dhaqmahayo la ixtiraamhayo dhaare ilaahi waaweyn wallaahi bilaahi tallahi baa lagu maray gacantaa la saaray ayb haadaa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alxalif billaahi subxaanahu wa tacaala calaa tacdiimi shirkin wa kufr dadka qaarkiibaa waxaa iskaga qasmay alxalifu bigayri illaah iyo alxalifu billaahi calaa shirkin wa dulmin wa fasaad maxluufu bihigii iyo maxluufu calayhi ad iska kaa galaan musiibo weeye haddaad adigu ilaahay keyrkii ku dhaarato adoo shay wanaagsan doonaya xugun buu sharcigu ka yidhi oo maxluufu bihigu hadda yaa waay ilaahay wey bilaahi allaad ku dhaaratay man xalafa bilaahi ba hadda taagannahay laakiin waxaa ugu dhaaratay litacdiimi shirkin wa kufrin wa dastuur maxluufu calaygaanu fiirin waxaa tidhi ilaahay keyrkii baad ku dhaaratay inaad tukan ilaahay keyrkii baad ku dhaaratay inaad soomi ilaahay keyrkii baad ku dhaaratay inaadan been sheegaynin ilaahay hayrkiina waad ku dhaaratay shay wanaagsanna he inaad samaynna waad ku dhaaratay marna waxaa weeye allaad ku dhaaratay subxaana wa tacaala asaga ilaahaya subxaana wa tacaala biasmaa'ihi wa sifaatihi iyo sidii loogu talagalay baad ogu dhaaratay dhaarti waa dhaar sharciya dhaartaani laakiin maxaa ugu dhaaratay inaad gaalnimo ka shaqayn oo shirki aad ku dhici ayib ilaahay baan ku dhaartay baan sheekh cabdiqaadir caabudi baa tiri ilaahay baan ku dhaartay nebi maxamed baan maanta caayon higaadin baa tiri ilaahay baan ku dhaartay ilaahay waa daalin baa tiri tacaalow camaa yaquuluna culuwan kabiiran famaadaa taquul ninkaa hal xalafa bigayr illah muxuu ku dhaartay ilaahay baa ku dhaartay laakiin maxlufu calayhiga muxuu yahay shirki iyo gaalnimo wey dhaarta dastuurku noocaas wey ilaahay baa waxaan oogu dhaartay inaan awhaanta caabudo iyo asnaamta oon ixtiraamo qawaaniinta reer galbeed iyo reer yurub ee diinka khilaafsan aad alla ugu dhaaratay oo waxa meesha yaalle ma aha nin ilaahay qeyrka ku dhaartayo masalo wanaagsan oo diina ugu dhaartay dhaarta noocaasa ayadu ta'wiilaad kale aqbashaa oo dhaar waxaa iska jeeda dadku iska wallaahi ilahay diintaisaa tahay waa tanaabahi waaya qoor iyo xeray baana yeelayni taakiid iyo tacdiim bay oga jeedaan carabka waa kaa baran mararka qaarkood luuqluuq bay leedahay hadduusan tacdiim raacin iyo qasad waa kufri asqara sida raajixa ah hadduu tacdiim raaco iyo tabjiil cala almaxluufi bihi oo bikayrilaahida ah uu raacana waa kufri akbara sida raajixa taa tafsiil baaba gala laakiin gaalnimo cab baad ilaahay udha ku dhaaratay inaad hawshaa gaalnimada cad samaynayso waa laba kala baabooy iska bada ilahay ba reeba haddaad tirado sheekh cabdiqaadir baan caabudhaya oo ilaahay waa daalim oo nebi maxamed waa xun yahay oo gaalnimadu waa macaan tahay dhaarta ku kaadiy maxaad ku hadashay kufri ma ku hadashay dhaar ilahay ood makraati gelisay ilana kusi dar kufrigaasoo ilaahay oogu dhaarato makraati gelisay bal ku dar waayahay soo soo balaayo balaa lagu daray ma ah dadku masaa'il noocaasa maxluufu bihiga iyo maxluufu caleyha dad kale fahma fahmi weydo aday ku taalla almuhim masaa'ilka noocaas iska waadixa ah yaa dadka qaarkeed maanta ummadda ku wareeriyaan nimba waxbaa lagu aafayaa moogta dayib ilaa an tattaquu minhu tuqaa taqiyadu iyo wax talbiisintu iyo wax la qariyo oon weligaaba daahirkaa la ogaan oo baatinkaada un balaayo kugu qarsoonaato raafidada shiica ka qaatay aayadaasay ku tageen nimba waxbuu ku aafayaa moogta ayb anta bimanzilati haaruna anta minii bimanzilati haaruna min muusa niman baa ku qarimay oo i bas waxaa weeyaan nabi weeye nab waaba kadar ilah yar wey say u wadeen walaakinahu laa nabiya bacdi waaba gooyeenba hawshaa hawl anag noo tahay waaba maba jirtay dabakatur ree banu miyaa kana yidhahdeen intaan dambe yani ninba oon waxaa dadku maanta ku dhaqma aan eegayn oon dastuur wuxuu yahay aan aqoonin oo dimuqraadiya waxay tahay aan fahamsanayn oo caalamka wax ka tegay dasataan waxba ka aqoon ayib yaa waxaa la rabaa kelima can ahli salaf laga soo guuriyay ibn cabaas kufrun duuna kufr in laga dhigo xukm caama yuطabq calayka wa calayna wa ka aaya qur'aaniya dhib intiisa la eg wey wa hada waa madhab ahli zayq ahli fitna in lagu yaqaano weligoodba inay mutashaabihaad ku dhagaan waxaan leenahay xataa ninka banaystay istixlaalka banaystay waxaan lenaha wa kufrun duna kufr adi lagu xumaynaya yaa ku xumeey waxaad tidhahdaa ninka kitaabka qur-aanka ka tegay aaminsanna in dastuurka wax lagu dhaqi karo ama qur-aanka dastuurkuba ay khiyaariye yihiin isku mid yihiin dastuurku waa muqadas sharciguna waa muxtaram laba hawlood way